بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون في باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها wuxuu ku saabsan yahay jawaasu khuruuji almuctadda haweenayda ciddada tirsanaysa albaa'ini ee baa'inada ah dalaaqa intii la dalaaqay oo la furay dalqadeediina ay noqotay albaa'ina dalaaqu lbaa'in saddexdii dalqadood dalqaddii u dambaysay baa lagu furay taasaa waxaa la dhahaa baa'ina ayadiyo ninkaasi waa kala fogaadeen boon baan u dhexeeya iyo masaafo dheer oo ninkii isaga ahaa falaa taxillu lahu xataa tankixa zawjan hayra islaamtaa muctadada ah ee baa'inada ah inta ciddada ku jirto waxaa u bannaan inay baxdo oo danaheeda soo gudato waalmutawafaa canha zawjuha iyo midda ninkeedii uu ka dhintay laga oofsaday fi nahaari maalintii bixi karaan lixaajatihaa xaajadeeday u bixi kartaa mid walba oo baa'iinadii iyo mutawafaa canhadii ah xaajadooda way soo gudan karaan suuqay aadi karaan day beer leeyihiin beertooda maalintii ayib qaala waxadaanii muxamed binu xaatim bnu maymuun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid yaxya bnu saciid bnu faruuq can ibni juraydin cabdilmalik bni cabdilcasiis xadaanaa muxamed bnu raafic annaysaabuuri qaala xadaanaa cabdurazaaq ibnu hamaam alximyari sancaani ahbaranaa ibnu juraydin cabdilmalikin halkaas iskugu imaaday labada sanad yaxya bnu saciid iyo ibnu jurayj ninka la yidhaahdo cabdirazaaq xaw xadaanaa بن bnu cabdillaah almasri walafdu lah xadiidka lafdigiisa isagaas kale kuwa mutaabacaynayana xadiidka xagga macnahay ka wada wadaagaan qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamedin almasiisi qaala xajaaj wuxuu yidhi qaala ibnu jurayj ibnu jurayj wuxuu yidhi cabdilmalik ahbaranii waxaa ii warramay abu zubayr maxamed ibnu muslim ibnu tadrusin annahu samica inuu maqlay jaabira bna cabdillaah jaabir bn cabdillaahi bn camr bn xaraam saxaabiyun ibnu saxaabi radia allaahu canhuma jamiican yaquulu xaaluu leeyahay jaabir ayuu ii warramay dulliqat khaalatii habaryartay baa la furay buu leeyahy wasmuhaa asmaa magaceeda asmaa la dhahaa fa araadad waxay doontay an tajudda inay soo goyso naklahaa geedaheedii timirtahaa midhihii saaraa tajudda aljadaad waalxashaad waa isku mid xashaad iyo jadaad waa isku midoo naklahaadana waxaa loo wadaa tamara nakhliha ah. timirtii geedaha timirta ah geedkaa timirtiisii bay xilligii la goyn lahaa ayay ku soo hagaagtaa iyadoo ciddada ku jirto marka waxay damcday inay beerteeda aaddo soo goosato beerta fazajarahaa waxaa ka manciyo o ka reebay rajulu nin an takhruja inay baxdo fa atat innabiya nabiga u tagtay sala allahu calayh waaalih wasalam oo qofka hadduu ku qanci waayo muftiga u horeeya ama qanaacada uuna ku qabin cilmigiisa iyo macrifadiisa wuxuu aadi karaa axad kale ama mufti kale oo ka cilmi badan ama uu isleeyahay oo ka aqoon badan yahay fii hada albaab rasuulkaa jooga calayhi salaatu wasalaam wa huwa almarjic marka way isqabteen masaladii bay isku qabteen ninkaa hadalkiisana way ku qanci weyday marka waxay u laabatay nabi moxamed sala allah alayh wasalam marka nasiibkeeda fiiri waxay u haysataa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxyiga samada uu oga imaanayo mar walbaba ayib farudduuhu ila allahi waarasuul rasuulkii toos bay markaa ayay su-aasha weydiinaysaa meesha innaga aan u noqonayno xadiidkiisii iyo aqwaashiisii iyo afcaashiisi aan u baahnay inaan baarid samayno ehlu aan weydiino oon usii marro mubaasharatan bayada nabiga u weydiisay calayhi salaam faatat atat inabiya nabiga calayhi salaam bay u timid waxaa ku jirta fa sa'alathu arrinkii bay su-aashay wixii ninka asaga uu ku yidhina way u sheegtay iyo inuu diiday faqaala rasuulka calayh salaam wuxuu yidhi bala waxaa weeyaan waad bixi kartaa wey bala fajuddii nahlaki oo nafyu nafyi ihbaat bala inaadan bixi karin iskaba dhaafe bala waad bixi kartaaye fajuddii soo goosho nakhlaki geedahaada timirtaa midhaheedii goo beertaada aad fa adigu casaa waxaad mudan tahay an tasaddaqii inaad sadaqaysato aw tafcalii macruufan ama macruuf aad samayseen macruufkuna wuxuu ka mid sadaqaduna macruufka ka midta marka aw tafcalii macruufan ma ahayd tasadaqiida zakadii weeyaan wa aatuu xaqahu yowma xasaabihi zakada xoolaha beerta waxay ka soo baxaan marka la goynayo zakada ku waajibtaa in la bixiyo aw tafcalii macruufanna waa sadaqadii tadawuc aheed weeye oo markaa beeraha la jaraayo masaakiintii baa imaan oo dadkii baa indhaha ku taagi oo baahidbaa dadkii bahnaa baa soo istaagay xilligaa marka iyagana wax la siiyo sida dadka geelaydaba loo yidhi uu nabiga calayhi salaam min xaqihaa xalbuhaa yooma wirdiha maalinta ay xooluhu cabbaayaan ee dawda iyo ceelka iyo sabada ay joogaan in dadka loo liso meelaha iskugu imaada ee helada jooga xuquuqda lagu leeyahay geelayday ka mid tahay oo dadku lisaan beeraha kuwa goynayana markay beerta jarayaan xaqii lagu lahay zakadahana waa bixin sadaqadii iyo tadawucaadkiina arrimahaana inay bixiyaano samafal weeyaanoo waa fiican tahay si gaara ah marka nabiga calayhi salaam waad bixi kartaa keliya ma dhihine weliba wuxuu usii ishaaray in bixidda iyadaa waxay ka faa'iidi karto ah sadaqadii inay la baxdo marka in iyada lagu yaqaano qof samafal badan oo sida caadaba ku ahayd yaa sadaqadii bixin oo macruufkii la imaanaysa ama tadkiir iyo xasuusin inay tahay bixiddaas ayna ka noqonin mujarad beer goosasho iyo adduunyee sadaqadii iyo macruufkii arrintaa inayna iloobin inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam u sarbeebay baaban wuxuu ku saabsan yahay inqidaa'i ciddati almutawafa canha zawjuha haweeneeda ninkeeda uu ka dhintay ciddadeeda wuu dhammaan wayguy iyo wa kayrihaa hayru lmutawafaa middii aan laga dhimaninay laakiin la furay ciddadoodu labadaba waxay ku dhammaadaan biwadci alxamli xamliga iyo uurka inay dejiyaan oo islaantii xaamilada ay dhasho oo haweenka hadday yihiin muctadaad sababta ciddada keentana ay tahay dhala ama ay tahay wafaad iyo dhimasho labadaba haweenku ciddotirsadaan waxay ka siman yihiin hadday xaamilo yihiin wadcu alxamli inay ilmaha caloosha ku jira ay dajiso taasi ka siman yihiin hadday xaamilo tahay wey marka laakiin ay tahay xaa'ila oo ayna uur ahayn markaasay kala baxayaan markaasay kala baxayaan gaar ahaan fii dawaati alaqraa' kuwa qur'iga u saaxiibka ah ayay xaydka xaggiisa marka laga hadlaayo shuhuurba ma ahee waxaa weeyaan alaaatu quruu saddex dahri saddex xayd inuu ku dhaco duhri ay la imaadaan haddii ay laakiin tahay mutawafa canha ayagu shuhuur weeye bilo unbay ku cido tirsanaysaa arbacatu ashhurin wa cashara toban beri afar bilood iyo toban beri ayay cido tirsanayaan sida aayadda qur-aanka ah iyo axaadiista nabiga calayh salaam ku imaanaysa marka marka laga hadlaayo dhimashada islaanta laga dhintay cido tirsan iyo midda dalaaqa ah dhammaantood way ciddo tirsanayaan ilaa hal mas'alo oo mudallaqada ah mooyeen midda laga dhintay xataa markii caqdigii iyo nikaaxii uu dhacay oo ninkii loo nikaaxay ayadoon lala aqalgelin oon la aroosin hadduu maantaba dhinto ciddatulwafaad bay tirsan waaladiina yutawafuuna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra bay soo gelaysaa cumuumkaasi soo geli iyadoon looba dhowaanin oo nikaax unu dhacay ninka hadduu dhinto way ciddo tirsan ciddadii wafaadka ayay tirsanaysaa dhaxalkii bay leedahay marka arrimihii axkaamtii oo dhan tii kale kala mid tahay la qabay laakiin mudallaqada la furay haddii la furo qabla almasiis intaan lala aqalgelin ee nikaax unbase uu dhacay wax ciddaa ah ma laha wax ciddaa ah ma laha halkaas isku kala tagaan midda laga dhintay iyo midda la furay ta la furay bishardi waxaa inay ciddo tirsato inuu ninku uu u galmooday ama ula khaalid noqday amaa hadduuna u galmoonin ciddada ma leh marka ilaha yidhi subxaanahu wa tacala famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha haweenka haddaad idaa nakaxtum minaatum adallaqtumuhuna famaa lakum min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduunaha ciddo markaasi ma laha amaa haddii laga dhinto shardi ma leh ama ha la aroosayo maya la aroosin caqdigiiba hadduu dhacayo nikaaxi arbacata ashhurin wa cashran bay la imaanaysaa laakiin maxay iskaga mid yihiinoo hal ciddo ay ku wada hadday xaamilo tahay ta laga dhintay iyo ta la furay uurba hadduu meeshii yidhaahdo labadoodaba waxaa weeye ciddadoodu waa wadculxamli inay uurkii ay dejiso xamligaasi ama muddo gaaban baa ku dejisay markuu ninka dhintay maanta hadduu dhinto intii la dhaqay oon xabaashaba la geenin hadday nin ay gabadhii ay dhasho iyadoo xaamilo aheyd markaaba sawar qabriga la gelinin ciddadii waa ka baxdayba ciddadii waa ka baxday laxdadaasba wax ciddo oo lagu leeyahay ma jirto dayib wadculxamli wey wahada ra'yu jamhuur xadiidkaana caddaynaya oo sii caddaynaya qaar culammada ka mida bacdu saxaaba caliyu bin abi aalib iyo ibnu cabbaas iyo saxnuun min almaalikiya ayaa waxay leeyihin abcad ulajalayn labada muddo midda dheer bay tirsan oo haddii iyadoo xamligeedii uu shinkeedii dhammaaday ninkeedii uu dhinto ninkeedii uu dhinto oo maalan bil iyo ka yar iyo laba waxaan la gaarin arbaca aan la gaarin intaa haddii caloosha iyadoo ilmihii hadday dhasho waxaa weeyaan waxay u guuraysaa bilihii u guuri wadculxamli maahee abcadulajarayn afartii bilood iyo tobankii beri haddii laakiin xamligeedu uu yar yahay oo afar bilood ka badan ba caloosha ilmaha ku wadayso biwadci biwadcilxamli bay yidhaahdeen labadaasay marka isku hayaan jamhuurtu way khilaafeen bale saxaabada xataa niqaash baa lala galay qaarkood waa ka soo noqdeen baa laleeyahay cali bin abi aalib iyo ibnu cabbaas iyo arrintaas ku tegay yaa qabi jiray qaala waxadaanii abu aahir axmed ibnu camar ibnu sarxil ilmisriy waxarmala ibnu yaxya tujiibi mutaqaarabaa fi lafdi lafdiga xadiidka waa isku dhow yihiin qaala xarmalo wuxuu yidhi asagu xadaanaa siiqat taxdiid wa qaala abu daahir ahbaranaa ibnu wahbin waa laba siiqo oo siiqda wax lagu wariye ka mida waxaa la dhaha siiqu ladaa ayaa la yidhaahdaa siiqo kastooo siiquladaana waxay ku xidhan tahay dariiq min duruqi taxamul ka mida duruqu السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ والإجازة والوجادة والكتابة والإملاء والوصية وطرق تحمل العلم علم لقادنا يساد كسو قادتay hadhow markaad gudbinaysa siad u gudbinaysa siyaqu ladaa marka labadii musanifka raximahullahu diqadii aad ku taqaanay muslim oo uu kala qaadqaadi jiray alfaada xadaanaa wa qaala abudahir akhbaranaa ibnu wahbin qaala xadaanii yunis ibnu yaziid can ibni shihaab aلzuhri qaala xadaanii cubaydullah ibnu cabdillaah ibnu cutba bn mascuud alhudali ana abaahu aabbihiis oo ah cabdullaahi ibnu cutba bn mascuud cabdullaahi ibnu cutbata bn mascuud kataba ilaa cumar bn cabdillaahi ibnulrqam azuhri ayuu u qoray warqad kitaaba yaamuru asagoo amraaya an yadkula inuu u galo calaa subaycata binti alxaaris alaslamiya gabadhaas subayca la yidhaahdo orod u tagoo fayas'alaha inuu soo weydiiyo can xadiiiha xadiidkeedii ayagaas ku saabsanaa qisadeedii wa camaa qaala iyo wixii uu ku yidhi lahaa subeyca rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam xiina goortii uu ku yidhi ay istaftaduu nabiga su'aal weydiisay ku saabsan haddii ninkeedii uu dhintay sacad ibnu khawla makal mukaramana uu ku dhintay sanat alcaashir min alhijra xajatulwadaac ayuu ninkeedii dhintay sacad ibnu khawla ninkeedii dhihi jiray ee nabigu uu yidhi markuu sacad bin abi oo jiran uu u tasliyeynayay uu booqanayay uu yidhi laakina albaa'isa sacad khawla ninkaasaas qabi jiray subeyca marka xaamilay ahayd markuu ka dhintay xiina nabiga xiina wartii sabtadu ay su-aasha weydiisay wuxuu nabiga kugu jawaabay noo soo sheeg baa layidhi fakataba cumar ibnu cabdillaahi ilaa cabdillaahi bni cutba ayuu warqad uidan qoraal baa loo diray ninkaasaa diray jawaabkeen baa lagu ogaa marka waxaa loo jawaabayaa ninka la yidhaha cabdullaahi bnu cutba fakataba cumar ibna cabdilaahi yaa qoray cumar ibna cabdilaahi bnu arqam zuhri ilaa cabdillaahi bnu cutbihii dirsaday yuu warqada ugu jawaabay yukhbiru isagoo u sheegayo anna subaycata gabadhii subayca alaslamiye ahayd ahbaradu waxay u sheegtay haddaad i dirtay annahaa subayca inay kaarid ahaan jirtay taxta sacad ibni khawla sacad ibni khawlata radia allaahu canhu ayaa qabi jiray wa huwa fii bani caamir fiida bimacnaa min wahuwa fii ay min wa huwa asagu sacad fii bani caamir ee min bani caamir binu lu'ay reer bani caamir binu lu'ayi buu ahaaye wa kaana minman dadkii buu ka mid ahaa saxaabada ahaa ee shahiidda ka qayb galay badran dagaalkii badare fa tuwufiya waa laga oofsaday oo weydhin uu dhintay canhaa gabadhaasi subaycaa ayaa laga oofsaday oo uu ka dhintay fii xajatilwadaac buuna dhintay maku ku dhintay wahiya iyadaoo xaamilun xaamila iyadoo xaamilo ah ayuu dhintay oo xajatlbadac markii la bogayba hijradii iyo madiine asagoo ku noqoninba meeshaasay geeridii ku qabatay markii nabiga calayhi salaam uu lahaa ninkaasi iyo saxaabada dhammaan iyo rasuulka intaba waxay jeclaayeen meeshay ka hijroodeen inayna ku soo laabanin oo ay nabiga xataa uu nabiga duxeeyey allaahuma amdi liasxaabi hijratahum walaa taruddahum calaa aqaabihim ilaahu hijradooda u tagsiya oo ku soo celina meeshoodii ciribtoodii marka ninkaasuu nabiga calayhi salaam u calaacalay oo uu ka maarata tacsiyeeyey wuu yidhi laakiin ilmaa'i sacad khawla ninka asagoo nacebon rabin dhintay waa sacad khawla weeye ayib falam tanshab lam tanshab mayna sii nagaanin gabadhii xaamilada aheedee subayceeed aw wadacad inay dejisay xamlaha uurkeedii bacda wafaatihi ninkeedii si calaa markuu dhintay kadib maalmo iyo habeenno markuu sii moodanaaba way umushay falammaa tacallad markay ka kor noqotay oo ay ka bogsatay min nifaasihaa nifaaskeedii dhiiggii dhiigdhalmadaha ee damulwilaada dhiigga asaga ee nifaaska la yidhaahdo arbaciin ilaa sitiin bay gaadhsiiyaan agtarkiisa aqlabkiisana arbaciin dhiiggaasi dhiigdhalmadee dhiig umuleedka la yidhahdo umusha ah markay ka kor ay ka qabaysatay tajamalad waxay isku qurxisay lilkhudaab raggii shukaansiga rabay raggii khudaabta waa jamcu khaaib weeyaan dadkii khidmada iyo doonidda iyo guurka iyo raadinayay ee wax su-aalanayay yay isku diyaarisay oo inay isticdaad iyo guur ay diyaar u tahay bay muujisay fa dakhala calayha waxaa u soo galay abu saraabil binu backa ninkaa la yihahdaa u galay rajulun waa nin min bani cabdidaar nin reer bani cabdidaara weeye ninkaasaa usoo galay fa qaala lahaa wuxuu ku yidhi maa lii araaki maxaa igu dhacay oon araaki ku arko mutajamilatan inaad iskuqurxinayso lacallakii ma laga yaabaa inaad tarjiini rajaynaysaan nikaaxa guur guurdoon baa tahay miya haabay tiri inakii wallaahi baa ku dhaartay haddaad guurdoon tahay maa anti ma tihid binaakixin mid guursan karta oo kuma bannaana xataa tamura calayki ilaa uu kaa soo maro arbacatu ashhurin afar bilood iyo wa cashrun toban maalmood iyo tobankooda habeen ilaa ay ku soo dhaafto ma guursan karti waxaa ka horraysay kama filbukhaari muwadda ibni maaligna waa sheegay muwadda ibni maalig isaga laftirkiisaa dooray dadkii doonaayay buu ka mid ahaa wuu la hadlay markaa wuu ay diiday way diiday oo mid ka yar bay xoogoo isha ku haysay marka haddii diiday buu reerkoodina waa maqnaayeen oo dadka weligeeda awliyada ka hala maqnaa wuxuu markiis yidhi bal si yar xanib yeelan degdegin hadhow lacalla wacasa dadkii weligeedaha hadday imaadaan in adigaba kuu dooraan maa dhici karteen marka wuxuu yidhi ma guursan kartid afar bilood iyo toban ber ilaa kaa soo marto ma guursan kartid oo cumuumkii aayaddii kale ayuu ku xumbaaray cumuumkii aayaddii oo oh, waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihim arbacata ashhur wacaharati ayuu bisha ka saaray dhowr biloo maalmadoodoo ninkaadi uu sii moodan yahay oo muxuuaha aan gaarinba afartii bilood gaarin ilmahan dhalay ciddo kaga bixi mayside afar bilood iyo toban beri waa inaad xisaabataa buuri qaalad subayxa waxay tii ayadana way diidda ma jirtay ma jirtay way jirtaa dii laisku qabtay marjicii baa loo laabtay nabiga sala allah alayh wasalam baa jooga iyaduna cumuum bay qaadatay isagana cumuum buu qaatay laba cumuum baa marka tacaarada waxaa iscaaruday laba caam caamun min wajhin wa min wajhin waladiina yutawafawna minkum wayaduuna azwaajihi tarabasna anfusihim arbacata ashhur aayaddaasi caamun min wajhin wa min wajhin oo haddii la dhaho yutawafawna minkum taasi haweenada ayada ahee laga dhintay haweenada laga dhintay ama ha ahaato xaamila ama ha ahaato eh, mxuu ahaa hayr xaamil ama uur ama hayru uur lama kala qaadin aayaddu caam wey caam weeyaan marka dhanka asaga waa cumuum dhanacna waa khaas oo ciddadu waa ciddat alwafaat khaasun biciddati alwafaat bay khaas ku tahay caamna waxay ku tahay sawaaun kaanat xaamila aw hayru xaamila lama kala qaadin yatarabasna anfusina arbacata ashhurin marka caamulmawjin wa khaas ibnu wajin aayad kaloo iyadana sidoo kale ah wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna haweenka xawaamishae uurka ah ciddadooda waa inay wadculxamli ay dejiso taana caamun min wajhin wakhaasin min wajhin weeyaan caamun min wajhin weeyaanoo haweenayda ayada ah ee xaamilada ah xamliga asaga ah ama ha ahaado ciddadeeda ciddatu wafaat ama ciddatu dalaaqa ma kala qaadin ama waa mid maarata ninkeedu ka dhintay ama waa la furay caan bay dhankaa ka tahay dhinacna waxay khaas ka tahay xamliga waa dawaatu xamli wey ur weeyaan marka xaamun min wajhin dhanka eh, muxuu ahaa inaan la kala qaadin waa la furayo waa laga dhintay aan kala qaadin waa caam xaggan kaleo wadcuxamliga ana iyo xaamilada ana khaas bay ka tahay marka haddii caamun min wajhin wa khaas min wajhin ay isqabteen tacaarudka hadduu dhacay waxay u baahan tahay marka daliil khaariji yurajix daliil ka baxsan labadoodaba oo kala rajaxa ayaa loo baahday taasaa loo baahday qolada mar kale abcadulajalayn waxay fiirinayaan cumuumkaasi iyo khusuuska midka kale ku khasisayaan saasay marka iskugu khasisayaan kan caamkiisa kaa khaaskiisa lagu khasisa kan khaaskiisa kaa caamkiisa abcadul ajaliintu waa maro marna waxaa la camal siinayaa xamligii marna waxaa la camal siinayaa shuhuurtii bay ayagu aadeen laakiin arrintaa iyadaa nas baa la helayoo daliil khaariji oo ah xadiidu subayca uu nabigu calayhi salaam uu yidhi markaad dhashayba ciddadii waad ka baxday mana kala qaaday nabiga calayh salaam waxaana xamligeeduna xamli wuxuu ahaa maalmihii uu ninka dhintay kadibba ay dejisay buu ahaa marka cumuumkii waxaa marka la rajaxay cumuumkii ahaa wulaatulamaali ajalahunna an yadacna xamlahunna cumuumkii waladii yutawafawna minkum yaduuna aswaaji tarabasnana waxaa khasisay xadiidu subayca ayaa khasisay ayib marka maali araaki mutajamila maxaad isku qurqurxinaysaa lacallaki tarjiina nikaaxa inaad nikaax iyo guur rabto ma dhici kartaa inakii haddaysaa tahay waan arkaayo way u sheegtayba wallahi baan ku dhaartay maahantii binaakix ma guursan kartid xataa tamura calayka arbacatu ashhurin wa cashru ilaa afar bilood iyo toban beri ay kaa soo marto qaalat subayca waxay tidhi falamaa qaala lii daalika markuu abuu sanaabil hadalka igu yidhi jamactu calaya hiyaabi dharkaygii baan aruursadoon xidhay xiina amsaytu markuu gobolka iga dhacay habeennimadaasi yartaa waxay wadataa haweenku inta badan ay ka xishoodaan oo guur iyo fulaan iyo arrimahaasi haweenku way ka xishoodaan inay afka ku qayaxaan marka habeenkii bay la sugtay faataytu ataytu rasuula allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u imaaday fasa'altuhu can dalika arrinkii baan su'aalay fa aftaanii wuxuu nabigu ii jawaabay biannii anigu qad xalaltu inaan xalaaloobay xiina goortii aan wadactu xamlii uurkayga dejiyeyba wa amaranii wuxuuna amray amrun ibaaxa weeyaan bitasawuji inaan guursado in badaaliyata ii muuqato hadday ii daahirto ii muuqato oon doono inaan guursan kara buu nabigu calayhi salaam ii baneey caddeeyey khalaas <clears throat> marka masaladii waxay noqotay haweenayda hadday xaamilo tahay ama ha la furo ama halaga laga dhintee wadcul weeye ama hau dheeraato oo uur yarba ayadoo ah ha la furo ama halaga dhinto ama ha u soo gaabato oo ayadoo shinkeediibu uu dhammaaday ka dhinta ama ha la furee mar alla markay dejiso ilmihii khalaas wey xataa lama sugaayo inay nafaas ka baxdo sida ibnu shihaab waa kan qaala ibnu shihaab baa wuxuu yidhi falaa araa baasa dhib oo ma arko an tatasawaj inay guursato xiina wadacat markay dejisayba iyadoo oman xataa nifaaskii iyo umushiga ka bixin inay caqdi iyo nikaax ay gashoy guursato dhibaata uma arkan wain kaanat fii damiha dhiiggeediiba ha qabteen hayra laakine allaa yaqrabuhaa waa inuuna u dhowaanin zawjuhaa ninkeedii xataa tadhura inay ka daari noqonayso marka caqdiga iyo dukuulka wuu kala yahay haweenay aan daahireen waa la caqdin karaa waa la nikaaxi karaa laakiin dukuulka iyo galmadu duhri bay u baahan tahay factazilu nisaa fi lmaxiid in loo galmoodo ma banaano ilaa ay ka daahir noqoto laakiin caqdiga hortaagan ma laha buu leeyahy hadalkaa nabiga alay slam wa amaranii bitazaw in badaalli iyo mxuua qad xalaltu xiina wadactu xamli halkaasuu dariishanaya qaala xadaana muxamed bnu muhana alcanazi abu muusa azamn qaala xadaana cabdulwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi qaala samictu yaxya bnu saciid alansaari qaala akhbaranii sulaymaan ibnu yasaar sulaymaan ibnu yasaar almadani alhilaali mowlaahum nacam waa mawla maymuuna mawla maymuna bint alxaarif alhilaaliya ayuu ahaa axadu fuqahaai sabcati casri taabiciin kii fuqahau sabca la dhihi jiray ee taabiciinta xilligooda laqabka ee magacaa la baxay ayuu ka mid yahay sulaymaan ibnu yasaar anna abaa salama bin cabdiraxmaan ibnu cof azuhri wabnu cabaas cabdulaahi ibnu cabaas ijtamacaa midna waa saxaabi midna waa taabici ijtamacaa cinda abi hurayra abu hurayre agtiisa iskugu imaadeen ku kulmeen wahumaa iyaga oo yadkuraani ka sheekeynaya almar'ata haweenay tunfasu haweenay tunfasu qali marka waxa weye waa ficilku mabniyu lilmajhuul buu xarakaysan yahay binihiisa laakiin mabniyu lilmacluum baad hadhow fasiraysa markaad fasirayso wayna afcaal noocaasaa jirta tuntaji oo kale muxuu eh, yidhi wahumaa yadkuraani almar'ata haweenaybay ka sheekeynayeen tunfasu ay talidu dhalaysa talidu dhali ah, tunfasu bacda wafaati zawjiha ninkeedii markuu dhintay kadib bilayaalin habeeno yar ayay gabadhii xaamiladaheed dejiso dhashay ciddadeedii maxay noqon wax yar baad joogtaayoo ninkaadi ka dambaysaaye ciddadii afar bilood maa la dhihi mise wadcu lxamligi cumuumka ayaddi faqaala ibnu cabbaas baa wuxuu yidhi ciddatuhaa aakhiru lajrayn okaa madhaba ibnu cabbaas iyo cali bn abi aalib iyo saxnuun min almaalikiya ciddatuhaa aakhiru lajrayn labada ajal ee midna shahriga ahay arbacata ashhurun wa casrin ah midna wadcu lxamli iyo uurka in la dejiyaa midda hadba fog ayay tirsanaysaa haddii maalmo kadib ay dhasho waxaa leeyahay kuma filla arbacata ashhurun wa ku wareeg xagga xisaabta bishahrigaah aad baa laleeyahay saasuu ibnu cabbaas yidhi wa qaala abuu salamata abuu salama wuxuu yidhi qad xallad anu waxaan u arkaa xalaal bay gabadhaa noqotay sababmay may dhalin soo calooshii maynan faarujin mayna dhalin khalaas waa xalaal ciddadii ka baxdaan u arkaa labadaasaa la isku qabtay fajacalaahu waxay guda galeen yatanaasacaani inay murmaayaan daalika masaladaas ayagabaa isku qabtay oo ku murmay qaala faqaala abu hurayra abu hurayra ag fadhiyay wuxuu yidhi ana maca ibna akhi walaalkay cabdiraxmaan ibnu cawf wiilkiisa abaa salama ah maciisaan ana anigu maca ibna akhii walaalkay wiilkiisa ukhuwa fidiin wey waa ukhuwa fidiin midna waa zuhri midna waa dawsi xagga dhalashada way kala fog yihiin ee waa akhii min alislaam wey walaalkay wiilkiisa abaasalama ah walaalkay cabdiraxmaan wiilkiisa yacni wuxuu ujeeda abaasalama ayaa maciisa ahay waxaan u arkaa hadday gabadhi dhashay ciddo waa ka baxday lisqabaadi haddii lisqabta xaggee la aadi asalkii siday ahayd waxaa weeyaan in nas iyo daliil la raadiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda ma joogo waxaa la aaday dadka ahlulcilmigii masaladaasi lagu tuumaayey aqoon inuu leeyihiin maanta waxaa loo baaday marka ummahaatlmuminiin iyo gabdhihii cilmiga badnaa ayaa marka lagu kala baxaya cilmiga qofka lana kaa'ina mankaan ama rag ahaado ama haween ahaadee qofka cilmiga leh unba cilmigiisaasi ayaa la weydiinoo isagaa loo noqonayaa la kala maayo rag iyo haween fii baab alxadiid hal qof oo haween ah iyo qof ragana waa isku mid baabu riwaaya marka laga hadlayo waa furuuqda udhexaysa masalatu riwaaya iyo shahaada shahaadada iyo riwaayada riwaayada iyadoo looma shardiyo cadad rag iyo haween iyo waxaa midna looma shardinayo dayib waa arrin masale eh, muxuu ahaa eh, diini ah fabacatuu waxay direen marka kurayban kurayb bay direen mawla bni cabbaas cabdullahi bnu cabbaas mawlihiisii kurayb ayay direen ilaa ummi salamata ummi salama ay u direen xaaska nabiga hindab binta abi umaya radi allahu canha yasaluha inuu su'aalo xaaluu weydiinaayo can daalika masaladaa laisku qabtay gabadha xaamilada hadday dhasho cidadu ka baxday haba yaraatay muddaday joogtay iyo maya tiro bilay aadaysaa masaladii baa soo weydiiyey fa jaa'ahum waa u yimid kurayb yuu u yimid cabdullahi bnu cabaas ninka la yidhaha abu salama iyo abu hurayra oo ishayay laba dhinac kala taagnaa fa jaa'ahum fa akhbarahum wuu u sheegay inuu ummu salama soo weydiiyey anna umma salamata qaalad inay tidhi ina subaycata alaslamiya gabadhii subaycaheed reer banu aslam nufisad way dhashay nufisad ah, ay walad way dhashay nafasadna waa la aqriyaay bacda wafaati zawjiha ninkeedii markuu dhintay ah, sacad bin khawla bilayaalna habeenna markuu sii moodanaa ayay xaamilay aheeday dhashay wa inahaa dakara dalika lirasuuli lirasuuliillah nabiga calayhi salaam bay u sheegtoo tii maxaan fala ciddadiima ka baxay mise kama bixin fa amarahaa wuxuu nabigu amray an tatazawaj inay guursan karto inay guursato in sha'ad weeyaan in araada in badda allaha dalik wa amru libaaxa la yidhahdaa waad guursan kartaa buu nabiga calayhi salaam وxadaثnah mحamed بن رمح بن المهاaجir qال أخبرna الlayث بن سعد الفhمي xw xadaثna أbu bكر بن أbي شhيبة وcمر الناqد cمر بن محamed بن بukayr الناqد qاla xadaثna يزيد بن hاrون kilaaهma labaduba can yaحyى بن سعيid الأنsاrي بhada الإسناad غayra أن الlayثa qaala fii xadiiii wuxuu yidhi faarsaluu ilaa ummi salama dad u direen walam yusamimuna magacaabin qurayba qurayb lama sheegin marka tasmiyat alquraybna waa soo maray riwaayada hore caddaysay inuu quraybaa ah qofkii la diray baabu wujuubu lixdaad ixdaadka waa isbasaasin waajib weeyaan fii ciddati alwafaat ciddada gabadhu ay dursanaysa hadday tahay ciddat alwafaat geeri ninkeeda hadduu ka dhintay inay ciddadii ay raaciso waxa la yidhaahda isbasaasin ayaa la rabaa wa taxriimi ixdaadka iyo isbasaasintu xaaraam weeye fii kayri daalika waxaan ciddatulwafaad ka ahayn ninkeeda hadduuna xaq dhintay ahayn ilaa alaaa ayaan saddex beri mooyeen qaraabadeeda kale hadduu dhinto abaheed iyo walaalkeed iyo abtigeed iyo adeerkeed saddex beri baa loo ogolyahay inay isbasaasiso marka ixdaadku waxaa weeyaan alijtinaab can ziina wa kullu maa yadcu ila aljimaac wax allaale wixii qurux iyo ninka iyo ragga soo jiida oo dhan bay ka fogaanaysaa hadday noqoto xullida iyo waxyaalaha walka isku qurxiyaane dahab iyo dhagadhaga ah hadday noqoto indhakuulka oo indhaha iyo waxaa la mariyo deena isku qurxinaysa gabadhu hadday noqoto dharkii ay xidhanayso oo tiyaabu ziina dharkii oo labiskaha ah ee quruxda ahaa hadday noqoto dhiibkii iyo cadibkii iyo waxyaalaha barafuunka ee marashka isaga soo jiidanaya arrimahaasi allaala wixii gabadhaasi qurux iyo udgoon iyo waxay ahaataba ragga ay indhaha iyo sanka la laacayaan ayaa oo dhan ba raba inay joojiso intaa xiddada ku jirto yaa la rabaa dhar caadi ah oo aan qurux iyo dhalaal soo jiishalahayn ayadoo tiib iyo barafuun aan isticmaalin iyo ayadoo indhakuul aan loo ogoleen xuli iyo waxyaalaha fargashiga dahabka weysiibaysa dhagadhagaha banaanka iska dhigaysaa waxaad ula weeqarinaysa waxaad ula weeqarin xataa saacad iyo waxyaalaha laisku qurxiyo o dhan way joojinaysaa way iska dhaafaysaa ma odhanayso inta ciddadaas ay ka baxayso ixdaadka iyo ciddadu marka isbasaasinta iyo ciddadu way wada socdaan arbacata ashhurin wa cashar hadday tahay iyo haddee wadculxamli inta ciddada ku dhammaato iyo isbasaasintuna ay soconaysaa waa wada socdaan laakiin iskama laazimaan oo haddii gabadhii maalan ay khilaaf la timaado mukhaalafa sharciya oo isbasaasintii intay diida iska libisato iska quruxsanaato oo ishagaajiso iqurqurxiso ciddadu ayaga muddadeediba iskaga socdo ku dhammaan marka waxaa intahat cidda maca imiha wayna dambowda oo ixdaadka ay ka tagtay waa masale marka mustaqila oo laba masalo oo isku xidhan ma aha yacanii oo la dhihi karo khalaas haddii maanta barafuud xidhatay kow ka bilow ciddadii la dhihi mahayo qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can cabdillaahi bn abi bakr can xumayd bn naaficin can zaynab binti abi salama rabiibatu rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam annaha zaynab ahbaratu waxay u warrantay xumayd bnu naafic hadihi aaadiia axaadiia alaaa saddexdan axaadiisa soo socoto ayay u sheegtay wasaddexdooda ku saabsan haweenkii nabiga oo saddex haweenka nabiga ka mid ah oo geeri intay la soo daristay haddana aan isbasaasinin arbacata ashhur waashrin aan samaynine saddexdii beri kadib joojiyey oo soo afjaray inay maaragtay isbasaasiyaan saddexdan xadiid waa kuwan qaala wuxuu yidhi xumayd qaalat zaynabu waxay tidhi ayadoo saddexdii xadiid u warramayso dakhaltu calaa ummi xabiibata ummu xabiibaan u galay ramla binti abi sufyaan ayaan u galay zawji nabiyi nabiga xaaskiisii ahayd sala allah aleh wasalam xiina goortii tuufiya abuuha aabbaheed la oogsaday abu sufyaan ahaa sakhr binu xarb alamawi markuu aabbaheed dhintay fadacad umu xabiiba waxay u yeeratay bidiibin baraafuun fiihi diibkaa uu ku jiro sufratun rinjigaasi sufrada la yidhaahdo oo jaallaha ah khaluuqun lisku dardaray ow hayruhu khaluuqu waxaa weeyaan adiibu lmakhluuq diib lisku dardarayoo dhowr shay oo laisku dardaray ah oo mise hayruhu khaluuq maahena hayrkii ahaa midab ahaanse sufruu ahaayo jaallu ahaa kaasay u yeehato ay tiri ii keena fadahanad minhu waxay ku subagtay dhiibkii jaariyatan gabar addoon ama la joogtay ayaa ugu subagtay oo dhiibka asaga ay burcad ka haaya ismarinaysay iyo iskaga fududaysay uma masad bicaaridayha kadib ay labada dhaban ayay saa u marsatay uma qaalad waxay tiri ummu xabiiba wallaahi baan ku dhaartay maalii iima sugnaanin bidhiibi dhiib min xaaja wax dana dhiib iyo isbaraafuuneyn iyo wax xaajoon ka leeyahay iyo wax danoon ka leeyahay ma jirto oo uma baahni maanta uma baahni waxaan isku dhiibeeyo isu baraafuuneeyo oo meesha markaa oo xaaje ama taallo rasuulkana waaba la oobsaday calayhi salaatu wasalaam marka xaaje kamalihi hayra an aabbaheena aabbaheedda wuu dhintay oo daan maanta maba yaalla farxa ma hayo hayra annii samictu rasuula allah waxaan arrintan u samaynayaa idhaaran biisaalati ixdaad yani madharka iyo muuqaalka isfasaasinta ayaan rabtaa inay meesha ka saarto hayra annii samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqloo yaquulu leh cala lmimbari mimbarka isagoo ka hadlayoo leh laa yaxilu liimra'atin tuuminu billahi walyowm laahir haweenay ilaahay a maalinta aakhira rumaysay uma banaano tuxidu inay isbasaasiso calaa mayitin qof dhintay fowqa alaai saddex bari ka badan ilaa calaa zawjin ninkeedi inuu yahay mooyeene arbacata ashhurin ay taxuddu way isbasaasin markaasi arbacata ashhurin afar bilood iyo wa toban beri wixii laakiin ninkeedii aan ahayn aabbaheedii walaalgeedii qaraabadeeda saddex beri unbaa uun loo ogol yahay ilaan caadifadii iyo muxuu ahaa ee murugtii iyo wii wax la kari kara ma wax ilahay ku abuuray qofkii qaraabadiisa ay dhintaan saddexdaa beri marka haweenayda ninkeeda inuu u saamaxo faraha ka qaado ayaa la rabaa laakiin saddex beri wixii ka dambeeya waa inay dhaqankeeda ku noqoto oo isqurxinteedii iyo reerkeedii iyo ninkeedii reerligelintiisa usoo laabato oo isbasaasinta ay ka baxdo ama ninkii arbacata ashhurin wa cashara taxuddu waxay isbasaasinaysaa arbacata ashhurin afar bilood iyo wa toban beri bay oo ciddadii ah yay waxay ku sidhaxwadaysaa ixdaadkii iyo basaasintiina isbasaasintii way qabaysan kartaa oo saabuun ku qabaysan laakiin waxaa la diidayna wax dhiil iyo baraafuun iyo udgoon lama laga dharka wax nooc gaarahoo dharka kamida midabka ma jirto madowahaya cadiinahaya midab gaara ah ma jirto gaar ahaan weliba midabada ee loo arki kara inay gabadhan ay musaab tahay musiibo ku dhacday ee wadnaha dadka xanuujinaya ee unugta wata inay isticmaalaan maaha waawan wax qasay la yidhahda jiraysa qasay hadda ma jirto muxuu jira asay mataqaana ya ya gamba gamba cad baadiso gamba cad bay haysa marka qofkii arkaaba waa naxaya gabar laga dhintay wey taas marka ma looma baahno xijaabkeeda caadidaa bay qabaysaa dharka cadcada hadduu dhar iyo caadiya qorfi u yahay dhib ma laha haddii madow xirato dhib ma leh laakiin in midab gaara ah oo kaasa ah ma jirto wax uun ziino iyo quruxda soo jiidaysa iyo dharkan igu labistay iyo dharka noocaasoo kale iska ilaalinaysaa ayib qaalad waxay tidhi zaynab kaa waa xadiidkii koobaad ee xumayd u sheegaysay xadiidka labaad uma dakhaltu calaa zaynab binti jaxsh baan u galay xiina goortii tuufiya la oofsaday akhuuha walaalkeed walaalkaama cabdullaahi ibnu jaxshi ama cubaydullaahi ba ama abuu muxamed ba saddexdaa walaalaba way laheed saddexdaa walaalahaba way laheed qiila cabdullaahi oo uxud ku shahiiday waqiila cubaydullaahi oo ardulxabasha ku dhintay oo tanasara walaalkeed buu ahaa inkastoo u nasaaroobay gaalnimo ku dhintay waa calaa qawl xaafid ibn xajar waqiila abuu muxamed maxamed nin layidhahdo asaguna inuu jaxshi ahaa fadacad bidiibin diib bay u yeedhay famasatu minhu markaasay ismaraysan dhiibkii uma qaalad waxay tii daraafuunkiiba ka ismaraysay wallaahi maa lii bidiib dhiib iyo marashiisu dooneen min xaaja waxaa doon kale ahan oo baahi ima hayso kayra annii samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu li cala alminbari asagoo mimbarka saaro laa yaxilu liimra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhir gabadha ilaah iyo aakhira rumaysa ma bannaana tuxidu inay isbasaasiso calaa mayitin qof dhintay fooqa alaain saddex beri ka badan inay asaay iyo iyo isbasaasinaysa maxshar ilaa calaa zawji ninkeeda inuu yahay mooyeene oo hadduu ninkii yahay wa isbasaasini arbacata ashhurin afar bilood iyo wacashara toban beri ayaa wax allaala wixii isqurxinaya iyo isbaykuulin oo dhan bay ka fogaanaysa taasi marka iyaduna waa tii waxay raacday calaa riwaayati uma xabiiba siday samaysay nabiguna labadaba way ka maqleen isagoo mimbarka saaran ayay maqleen marka mimbarka wax allaala wixii ummadda u taraaya ee khayr iyo wanaag iyo umuuruddiin oo dhan iyo masaalixta o dhan baa laga sheegaa oo wixii masaajidka inta badan rag ay joogaan haddana masaaisha axkaamta haweenka iyo intaba waa laga sheegi karaa tuxidu markaa tiibay ka hadasho qaalat waxay tihi zaynab xadiidkii saddexaad wey samictu ummii hooyaday baan maqlay bay leedahay ummu salama aheed ummu salama hinda binta abi umaya taquul iyadoo leh ja'ad waxaa timid imra'atun ilaa rasuuliillah naag baa nabiga u timid calayhi salaam faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah ina ibnatii gabadhaydii tuufiya waa la oobsaday canha zawjuha ninkeedii baa ka dhintay oo laga oobsaday waqad ishtakat caynuha indhahayna ka sheeganaysaa indhaha yaa kaga dhacay muxuu ahaa bakoori xanuun baa kaga dhacay iyo daafic afa nakxiruhaa ma u indhakuullaa ifmi iyo indhakuulka qaar iyo indhaha u fiican daawaba loo isticmaalo ma marinaa faqaala rasuul llaahi sala allahu alayh ali wasalam wuxuu yihi laa maya xilligaa ixdaadka ee isqasaasidta ay ku jirto waa xaaraan inay indhakuul ismariso shay xaaraanana ummadayna nabiga alay slam wuxuu yihi ummaddayda daawo loogama dhigin shay xaaraana ummadda daawada lama dhihi soo xaaraan ba maha khalaas faqaala rasul lah sal slam laa maya maratayn oo alaaan ma ku celceliyay maya maya maya dhihi kullu dalika yaquulu laa markay ku soo celisay maya buu lahaa nabigu riwaayad kale oo sunanka habeenkii haddii ka maarmi weyda habeenka ha ismariso maalintiina ha iska dhaqdo uma qaala wuxuu yidhi inamaa hiya arbacatu ashhur inamaa hiya isbasaasinta gabadha laga rabo ee ka tegaysa indhakuulka iyo waxyaalaha lamidkaa arbacatu ashhurin waa afar bilood iyo waa cashrun toban beri waqad kaanad ixdaakun midiinna waxay ahaan jirtay fil jaahiliyati islaamka ka hor jaahiliyadii tarmiitii tuurta bilbacrati saalay tuuri jirtay bacrada waa saalada geela iyo ariga iyo saalada iyo bacra la yidhahda calaa ra'si alxawli sanad markuu dhammaado sanadka kale madaxiisa yay saala intay qaaday tuuri jirtay idinkuna waxaad ku sabri laadihiin afar bilood iyo toban beri waa uludu sana ama muxuu ahaa uludu sana afar bilood iyo toban beri yastabnilaadiinoo diidadreegaa indha kuusha iyo xagga marahdeedii waxaad ku sugnaan jirteenna sanad dhan intayd ciddi tirsato oo weliba si kooxun ay xaaladeeda ku ahaato ee haddana ay saala tuuri jirtay oo dhiijid waxba iguma aha dhan daayib qaala xumayd wuxuu yidhi ibnu naafici ka warinaya zaynab qultu lizaynab waxaan ku yidhi wamaa tarmii bilbacra saalay tuuri jirtay calaa ra'si alxawli sanadka madaxiisa maxaa laga wadaa saala tuurku muxuu yahay bal qisadeeda nooga dhac fa qaalat zaynab waxay tidhi kaanat ilmar'atu waxay ahaan jirtay naagtu idaa tuwufiya canha zawjuha ninkeeda hadduu ka dhinto jaahiliyadii islaamka ka hor waxay ku noolaan jireen iyo xaaladda haweenka ay ku sujiri jireen iyo qaabkii loo cadaadi jiray loo gumaysan jiray caadaad iyo acraaf gabadha takooraya ay ugu dhici jireen ayuu ka hadlay ka hadlaysaa dakhalad waxay geli jirtay xibshan buul buul bay geli jirtay xibshi waa buul yar oo cariirina ah dhinac dhinacna foolxumo iyo muxuu ahaa liidanaan ay ka muuqato buul yar bay geli gurigii kale o dhan waa laga soo saaraya jika xumayan oo yaa la gelin walabisad waxay xidhanaysaa shara iyaabiha dharkeeda tii ugu shar badnaa ugu xumaa ayay xidhan dharkii xumaa ee aan meel dadkaba lala qaabili jirin dharkaasna way xidhan wdhaanway quruxsadaan wa iska siibi walam tamasa wax udgoonna ismarin mayso taaban mayso walaa shay-an wax kale oo muxuu ahaa quruxin ah oo dhanba way ka fogaanaysaa xataa tamura biha ilaahay ka soo marto sanatun sanad sanad kaamilay guulka ku jiri oo la karantiin oo halkaa cuntada uun looga dhiibi qabeys ma jiro baraafuun iska dhaaf dhar wanaagsan oo laiska bedelaayo ma laha buulkaa xun lagama soo dhexi karo waa sanad kaamil kabil kabil labiiy toban bilood uma tuutaa waxaa loo keeni bidaaba sanad markuu dhammaadaa la saari waxaa la keeni marka wax socda xayawaan socda ximaarin ka bedelo dameer baa la keenaya aw amase shaati neef ari ah aw daydin shimbir wax nool baa la keeni markaasay fataftadbu bihi isku jajabinaysaayoo ismarmarin taftadu ay tadluku bihi tamsaxu bihi waa isku masixi waa ismarmarin farjigeedii iyo jidhkeedii waxbay salka ugu saari faqallamaa waxaa yar inay taftadu isku masaxdo ismaraysa bishayin wax nool ilaa maata waa dhimanaya ah, wax allaa wixii nool dabaarba ugu weyne wax allaa wixii nool oo sanka loo saaro kow buu dhihi toban bilood qofkaan qabaysanin bal adi ka waran oo baraafuushi goonti oo calalihii uu tobankaa bilood qabeenaa laga saaro oo habeen iyo maalin qoraxda arabta ku baxayso oo mugdigaa ku jira oo cadiligaa ku jira oo aynu jirkiisa aan cinaayo siinaynin wax kaloo kusoo baxaya xayawaankii marka marka waa qof baasay inay baastay marka isku aragtaa guusha ay gaadhay kolba haddiiba heer gaadhay ay xayawaan baktiin karto faqallamaa taftadu bishayin ilaa maata waa dhimanaya uma takruju ayadoo dhaakadhaakaynaysa oo ku baraarsan arrinta ay soo hoysay ay intay soo baxdo yaa fatuxdaha loo dhiibi bacratan saalo fatarmi biha way gani ama gadaal bay u tuuri ama hor u tuuri saasay ugu laafiyona saaladiisa u tuuraysa maxay ka wadaa waxay ka wadaa ninkaygii iyo qiimihi agtayda uu ka joogay marka la fiiriyo sanadka aa meeshaa ku cadibnaayn ku jiray saaladaa igama dhanna saalada igama dhanna xaqii iyo wuxuu ugu lahay abaalku ugu lahaa baa ka sii weyn ayay leedahay saasay weliba sii dhihi jirtay uma kadib bay turaajicu ku laabanaysaa arrimaheedii oo marka laga dhaqin oo calali laga badalay oo la qabayn oo loo qabayn oo la rushayn bacdu kadib maashaad intay doonto oo min diiba oo hayrihii bay isticmaalaysaa markaasaad afar bilood iyo toban beri oo qabaysanaysaan marka iska badelaysaan oo cidaha la joogtaan oo griin caad u joogtaan yaad leedihin indhaku baan u baahday iyo safar baan aadi rabaayo ka warran iyo waxaasa markaad ku haysaa safarna ma aadi karto inta ay ciddada tirsanaysa ismasaasinayso ma safrayso halkeedaasi ciddada ku dhammaysanaysaa قال وحدثنا محمد بن مثنى العنز بن موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعب بن الحجاج عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة أيام مقلي qaalad iyadoo le radi allahu canha tuufiya waxaa la oofsaday xamiimun qaraabo liummu xabiiba ummu xabiibad qof ay qaraabo ahaayeen ama waa aabbaheed abu sufyaan walaalkeed yaziid bin abi sufyaanna waa layidhi fadaca waa soo marray abuuha fadacat bisufratin bay u yeeratay barafuun midabkaas jaallaha leh famasaxadu bidiraaciha labada diraac iyo labada gacmood ayay saa u marsatay dhudhummada wa qaalad waxay tihi inamaa asnacu haada waxaan u samaynayaa ismaraafuuniintan jeceel aan u qabiyo baahay aan u qaba midna ma ahee biannii inaan anigu samictu maqlay rasuulallahi nabigi ilaahi sala allah alay wasalam oo yaquulu leh laa yaxilu limra'atin haweeney uma bannaana tu'minu rumaysan billaahi alleh iyo walyowmi alaakhir an tuxidda inay isfasaasiso fowqa alaain saddex beri ka badan ilaa calaa zawji ninkeeda inuu yahay waxa dhintay ee isku basaasinaysa mooyeen marka arbacata ashhur bay isku basaasina ninkeedii iyo waxashara tobanberi waxadaanii zaynab can ummiha xadaatu xumayd binu naafic waxaa u warrantay zaynabu can ummiha hooyadeed baa uga warrantay wa can zaynab zawji nabi sal slam ibnu jaxshana waa uga warrantay aw can imra'atin bacda zawaaji nabiy soo marray saddex haweenka nabiga ka mida ah. ayay ahaayeen waxadaana muxamed bnu muana qaala xadaana muxamed bnu jacfar gundar qaal xaddaana shacb bnu xajaaj can xumayd bnu naaficin qaala samictu zaynab bintu ummi salama tuxadiu can ummiha hooyadeed anna imra'atan haweeney baa tuwufiya zawjuha ninkeedii la oofsaday oo dhintay fakhaafuu calaa cayniha indhahay oga baqeen xanuunayay fa atow nabiya nabiga calayh salaam bay u imaadeen ista'danuuhu waxay idan weydiisteen ogolaasho weydiisteen filkuxli indhakuul in loo ogolaado indhaha basato faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi qad kaanat ixdaakunna bidii waxay ahaan jirtay takuunu tii ahaata fii shari beytiha buullagala ka ugu shar badan fii axlaasiha ah weliba qobtallaheeda ayay xidhan jirtay maryaha qobtalka iyo waxaa la yidhahda dameerka la kor saaro intaan alaabta la saarin qobtalkaa waxaa laisku karkaray ayaa xidhan jirtay oo fii shari axlaasihaa axlaas dee muxelsi weeyaan waa qobtalkii ka u shar badan fii beytiha gurigeeda yaalla xawlan sanad bay goyaashaa u tilgudado oo buulka xunu la geliyo qabayslaanna ay ku dhammaysan jirtay fa idaa marra kalbun ay hadduu soo agmaro ramad bibacratin bay ku tuuri jirtay saalo fakradii wasabuki sanad markuu dhammaado wey sanad markuu dhammaado aydii soo agmaraa intay ku tuurto haddiiba loo soo dhaweyn waaba dhiman yaydii soo bax baqaradii soo bixi jirta afalaa arbacata ashu afalaa arbacata ashu miyayna sabri karin afalaa tasbirayna miyayna sabri karin arbacata ashu afar bilood wa cashara toban miyayna sabri karin ah, waa yar tahay afar bilood toban sanad dhan baa yay ahayd wasiyatan mataacan ila alxawl marka aladiina tawafan minkum yaduna aswaajantaas ayaddaa ayada ah ayaa waxaa weeyaan aaya mansuuqa waxaa nasakday midda tartiibka iyo tilaawada ka horeysa oo waladiina yatawafauna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna anfusina bacda ashhur wacashara tartiibaadka naasikh iyo mansuuqa waxaa u badan in naasikha naasikha iyo mansuuqu inuu mansuuqa horeeyo xagga tartiibka dikriga ah inuu mansuuqa horeeyo kadib naasikhii uu gadaal ka yimaado sidaasay ila zaman ahaan ahaayeenoo rafcu xukmin saabiqin bixukmin laaxiqin buu ahaa nasukhiye laakiin aayadda ayada fi suurati albaqara aayaddii mansuukhadaheed baa dambaysa xagga tartiibka iyo qur-aanka tilaawada aayaddii naasikadaheed ee arbacata shurinke ayaa horaysa ayada iyo fi suurati alaxzaab ayaduna laba aayadooda ku jirta ayay qur-aanka sheegaan oo uu xagga tartiibka aayadda dambe midda dambe ee naasikha ahaan laheed waxay noqotay mansuuka midda horeba xagga tartiibkana waxay noqotay annaasikha ayay noqotay dayib suurat alaxzaabna laa yaxilu laka nisaau min bacdu iyo tii kale ahayd ina axlalnaa laka labadaas weeyaan dayib alimaam alcallaama moxamed ibnu amiin ashanqiiti raximah llah ayaa ka hadla kitaabkiisa qiimaha badan ee la yidhaha adwa lbayaan fii iidaxi qur'aani biqur'aan adwa lbayaan fii bilqur'aan waa kitaab aad u qiimo badan wuxuuna mudayal oo gadaal u ka raaciyaa rafi iihaam ilintiraab can aayaati qur'aan ayuu gadaal ka raaciyaa iyadoo risaalo u qoran way jirta iihaam ilintiraab ayaadaha qur'aanka ee daahirkooda aad moodayskan xogu ka jiro ikhilaafa ayuu isku aruurinaya markaasuu ka jawaabaya oo jabcinaya ama ayadii kale u keenaya kufasiraya naam wuxuu kaloo ayadana uu mudayar ku ah bacda nusax dabacadka qaarkood risaalo kaloo ayadana yihahda mancu jawaazi almajaaz fi lmunazali liltacabudi walixjaaz mancu jawaazi almajaaz fi lmunazali liltacabudi walixjaaz aana qur'aanka inuuna majaaz ku jirin ayuu qabaa masale mashhuura isagii wiilkiisii ay isku khilaafeen usuliga uligaa naam laba wiil oo jaamaca alislaamiya ninkaa ah, dakaatira ahaa adqay rodnaabu dhalay waa dhintay mid usuuligahaa kan yahay kii kale waa noolaa mufasir weyka kalena kana waa usuuli ayb qaala almusanifu raximah اllah waxadaanaa cubaydاllahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi mucaad bnu mucaad qaala xadaanaa shucba ibn اlxajaaj alwaasidi can xumayd ibni naaficin bilxadiiayni jamiican labadii xadii xadii umu salama fi lkuxli ku saabsanaa indhakuulka islaantii loo diiday iyo xadii umu salama oo iyada ay ka sheekaysay marka qaraabadeeda ee tadiifkaysa maraysay wa ukhraa iyo mid kalo min aswaaji nabiyi calayh salaam uma xabiibaa ka mid ahayd hayra anahu lam tusamiha zaynab zaynaba mayna magacaabin riwaayadan ayadaa ah zaynab magaceeda laga sheegay naxwi xadiii maxamed bn jacfar sidoo sheegay qaala waxadaana abubakr bin abi shayba wa camar annaaqid camar binu muxamed binu bukayr qaala waxay dha xadaana yaziid bnu haaruun qaala akhbarana yaxya bnu saciid alansaari can xumayd ibnu naaficin annahu samica zaynab binta abi salama somarti ah, musalsal waxaa weeyaan ladaaif isnaad xadiidka saddex taabici baa suxigta yaxya bnu saciid waa taabici xumayd ibnu naafic zaynab binti abi salama waa saxaabiyad ayadu saxaabiyad saqiira radia allahu canha tuxadiu laba wey marka can ummi salamata wa ummi xabiibata tadkuraan waxay sheegeen ana imra'atan haweeney atat rasuula allah nabigay u timid nabiga timid sala allah alayh ali wasalam fadakarad lahu waxay u sheegtay ana bintan laha gabadeed dhashay tuwufiya canha zawjuha in ninkeedii laga hoobsado ka dhintay ishtakad caynuha indhaha ayay ka sheeganaysaa ka xanuunsan tahay ishtakad caynuha indhaha ay ka xanuunsan tahay fahiya turiid indhaha xanuunaya fahiya turiidu waxay doonaysaa an taqtulahaa inay u indhakuusho bkuun mu marinaa faqaala rasuul lah sal slam nooc waxaa jira imid la yidhaahdo imid yajru basar waimatu shacb indhaha iftiimiyo oo timaha xaribaha bixiyo oo ayay yidhaahdaa waa xaj dhagax weeyaan uu yaallaa mamlakada ku arkay sauudiya buu ku arkay ku arkay isla culammada hadda qaarkood ay dhahaan iska ilaaliya qaar waxaa jira aan wax walbaba feegi baa meel walba galay qaar waxaa jira aan sax ahayn marka dhagax indhaha yubaadelin macnaha isburburin faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi qad kaanad ixdaakunna midiin waxay ahaan jirtay jaahiliyadii tarmiim bilbacra saalay xoori jirta cinda raasilxaw sanad intihada ku jirteen haddana waxba arki jireen oo dhihi jirta saalada ilama dhanna wa inama hiya arbacatu ashhurun wa cashur waa afar bilood iyo toban beriya miya sabri karin waxadaana camru naaqid ibn abi cumara maxamed bin yaxya maxamed bin yaxya bin abi camr walafdu licamar qaala xadaana sufyaan ibn cuyayna can ayub bn muusa can xumayd bn naaficin xumayd can xumayd bni can zaynaba binti abi salama qaalad waxay tiri lamaa tuufiya umma xabiiba marklamaa ataa markuu u yimid umma xabiibata radia allahu canha naciyu abi sufyaan naciyu abi sufyaan aabbaheed khabar geeridiis nacyi waxaa la yihahdaa khabargeeriyaad khabargeeriyaad baa la yihahdaa nacyi la yihahdaa yani wuu dhintay markii warkii marka ku dhintay loo sheegay dacad waxay u yeelatay fi yowmi aali maalinta saddexaad bisufra barafuun wax oo cabir oo midabkaa leh famasaxad bihi waxay marmarisay diraacayha labadeeda dhudhumood waxaaradayha labadeeda dhaban dhabannada way marsatay wa qaalad waxay tihi kuntu can haada waxaan ahay waxaan iyo maraafuunkan haniya mid ka deeqto baahi haddaan u marsado ima hayso samictu waxaanse rabaa inaan jebiyo in aan muuqaal basaasiir aan u muuqdo ayaan rabaa inaan si muuqata aan u baahi u baabi'iyo samictu nabiya nabiga laa yaxilu liimra'atin haweeney xalaal oo maha tumiinu rumaysa billahi alle walyowm alaakhir an tuxidda inay basaasato fooqa alaaa saddex beri ka badan ilaa calaa zawji ninkeeda uu dhintay mooyeene nin korkiis inay basaasinayso fa innahaa tuxibu waa isbasaasin kartaa calayhi calaa zawji arbacata ashhurin afar bilood iyo wa cashran toban beri kanas qur'aan aayadduba ay sheegtay qaala waxadaana yaxya bnu yaxya waqtayba bnu saciid bnu rumxin maxamed bnu rumxin almuhaajir can ilayth ibni sacdin can naaficin ibni xumayd ana safiy naafic ana safiya binta abi cubayd gabadhaas safiya binta abi cubayd la yidhaahdo waa zawjatu cabdillahi bni cumar cabdillahi bni cumar baa xaaskiisii weeyaan tarwiin can xabsay ka warinaysaa oo ah dimaashigeed dimaashideed xabsa waaya cumar cabdullahi bni cumar balaalihii can ana safiya binta abi cubaydin xadaathu naafic bay u warrantay can xabsata bay ka warrantay xabsa bintu cumar aw amase can caa'isha shakuraawi aw can kiltayhimaa labadoodaba ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam qaala inuu yidhi laa yaxilu ma bannaan liimra'atin tuminu rumaysay billahi walyowmi alaakhir aw tu'minu billahi wa rasuuli rumaysay an tuxida inay isfasaasiso calaa mayitin qof dhintay fowqa alaaati ayaam saddex beri ka badan ilaa calaa zawjiha mooye marka tu'minu billahi walyowmi alaakhirtaas bay fuqahadu kala baxeen qaarkood jumhuurtu waxay qabaan xata alkitaabiya nasraaniya inuu ninka muslimka u qabo isfasaasinaysaa markuu ninkeena dhinto abu xaniifaa diidan ma ele naska aayaduna axaadiistuna ku dhegay kuna waxay leeyihin maye eh, waa kharaj makhraj alqaalib waxay yidhaahdaan iyo khitaabka iimaanka iyo aakhira rumaynteedii iyo alla rumayntiisa waxaa loo isticmaalayaa dadka mu'miniintaha badan inay ku camalfalaan oo ay u hoggaansamaan taasi deheen masalada markaa waxaa ka farcamayso masalada usuuliyiinta ay dhahaan alilkufaar mukhaababuuna bifuruuci shareeca alilkufaar mukhaadabuuna bifuruuci ashareeca gaaladu ma lagula khidaabi karaa furuucu shareeca oo wixii aan usuushii iyo iimaankiiba hadduuan la imaanin masaa'ishii kale ee furuucdaheed taxriim iyo taxriir iyo ma lagula khidaabi oo maldhigo waxaa iska daa iyo waxaa sameeya iyo ma la dhihi karaa qaala waxaddaanaahu shaybaan bnu faruuqa qaala xaddaana cabdulcasiiz yacni bnu muslim qaala xaddaana cabdullahi bnu diinaar can naafic biisnaadi xadiid ileyh mila riwaayatihi oo kale xadaanaa abu qasaar mismci maalik bin cabdilwaaxid mashhuuri bikunyatihi wa muxamed bn muhana alcanas alaa waxay dhaheen anasada waa qabiilkiisa weeyaan qaala waxay dhaheen xadaanaa cabdulwahaab ibn cabdilmajiid aaqafiy الثقفي قال سمعت وxaa mقلay يحيى بن سعيد الأساري يقول سمعت ناaفع baa mقلay يحدiث عن صفية بنت أبي عubayd ayaa soo ka warramay annahaa safiya samicad waxay maqashay xafsata binta cumar zawja nabi sal slam tuxadidu can nabi sal slam mil xadiidiladu madina safiya binta abi cubayd waa soo marray yaa sheegi kara meeshaan ku soo marray ee sababka eed baab almusaafir waljamcu bayna salaatayn ibnu cumar radi allahu canhuma isagoo safar ku jira waxaa loo sheegay safiya binta abi cubayd inay xanuunsan tahay inuu ka gaaruu rabay markaasuu salaadihii jabru taaqiib markii la yidhi maa tukatid nabiga alay salaam baa ka maray isagoo leh kaana idaa jadda sayf idaa jadda sayf masalada aynu soo marray jumhuurta iyo isku khilaafi jireen ayib marka masalada halkaasa kusoo marray safiir binta abi cubayd wazaada fainaha tuxidu calayhi arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban beri isbasaasin waxadaana abu rabiic sulaymaan binu daawuud alcataki zahrani qaal xadaana xamaad ibnu zayd bnu dirham can ayuuba ibn abi tamiim asakhtiyaani xa waxadaana ibnu numayr moxamed bn cabdillahi bn numayr qaal xadaana abi cabdullah ibn numayr qaal xadaana ubaydullah ubaydulaahi ibn cabdillaah ubaydulaahi ibnu cabdillaahi ibnu xafs ibnu caasim ibnu cumar bn khadaab alcumari musaqar baa la yidhahdaa ubaydullahi musaqar walaalkiisa oo cabdullaahi la yidhahdo mukabara waa daciif asaga cubaydullaahi ana waa ninkaad garanaysa qiimaha badnaa wey jamiican can naaficin naafic mawla bni cumar can safiya binta abi cubayd can bacdi aswaaji nabiy sala allah alay wasalam can nabi sal slam bimili xadiidihi qaala waxadaana yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shayba wacamru naaqid bnu bukayr zuhayr bnu xarb walafdu liyaxya qaala yaxya akhbarna waqaala alaakharuun xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhri can curwa ibni zubayr can caaisha can nabiy sala allah alay waalih wasalam qaal nabiga alay salam buu ka warisay nabig wuxuu yidhi laa yaxilu liimra'atin tuuminu billahi walyowmi alaakhir gabadh ilahay aakhira rumaysan an tuxidda inay isfasaaso calaa mayiti qabritin korkii fowqa alaai saddex beri ka badan oo man ila calaa zawja ninkeeda mooye wixii aan ninkeeda ka ahayn kaayna mankaan qof raba ahaadee saddex beri waa loo ogolyahay inay howlaheedii iyo hagaajinteedii iyo howlihii ninkii waxay iska yar ka yar la walbaharsanaato oy ka istaagto wixii ka dambaysa waa inay arrintaasi ay ka tagtaa ayb xataa iyadoo dareenkan cida qabta inay ka baxdo soo maray haweenkii ummahaat lmuminiin ridwaanullah calayhim inay iyagoo u baahneen baraafur ismarinaayeen waxadaanaa xasan ibnu rabiicin qaala xadaanaa ibnu idriis ibnu idriis cabdullaahi ibnu idriis alawdi cabdullahi ibnu idriis ibnu yaziid alawdi can hishaam ibnu xasaan hishaam ibnu xasaan alqarduusi can xafsa binti siriin alansaariya ah, xafsa binti siriin nacam albasriya xafsa bin siriin albasriya waxay walaala yihiin moxamed binu siriin iyo masiri waa badan yihiin anas macbud can ummi cadiyata umu cadiya musayba binti kacb musayba binti kacb radia allahu canha wa arbaaha waxay ka mid ahayd min fuqaraa saxaabiyaat gabdhaha saxaabiyaadka gabdhaha ugu qiim badan bay ka mid ahayd radi allahu canha kaanat tumaridu almarda tudaawi ljarxa wa tuqasilu lmowta waxaaba laqabkeeda la dhihi jirayba alkaasila laqabkaas naanaysta tirada tumaridu lmarda dadka jiran way xanaanayn jirta xanaano dadka xanuunsan iyo wax xanaaneeye dhakhaatiirta waa artay naas waxbay dhahaan kuwaasoo kale tumarib lmarda watudaawil jarxa dadka dhaawaca markii dagaal iyo la galana way daaweyn jirtay oo joojin iyo howlaas warqayn badan bay ahayd tuasirm dadka dhintana haweenka dhintana way dhaqi jirtay macruuf bay ku ahayd arrinta ayada gaba ah, dhakhtarada qiimo badan bay ahayd agga xiritaanka iyo arrimahana way lagu sheegay ayb ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam qaala nabig wuxuu yidhi laa tuxidu imra'atun haweenay isma basaasin karto calaa mayitin qof dhintay fooqa alaasi taxbiri ka badan illa calaa zawjin arbacata ashhurun cashar ma isku ninkeeda walaa talbas yara xidhana ma xidhan karto fa huwa maro masbuuqan la riinjiyeeyey mare riinji marka la sameeyey kadib rinji la geliyey oo leembixi oo midaba ilaa dhaldhalaali ilaa fawba casbin maro fawba casbin mooyaane maro la xidhay oo casbigooda wuxuu ka wadaa intaan weli ay aan nasji lagu samaynin nasji lagu samaynin ayaa waxay samayn jireen yaman baa lagu samayn jiray marada rinji la marinaya marka kadib baa yaa la tulaya la hagaajinaya oo maradii lasamayna mara laga dhigay dunti duntaas hore midabkay wadatay dhibaato ma laha midabkay wadatay hadduuna dee midab jadaab ah oo ziiniya qurux leh hadduunan ahayn ay riinji ahaan iyo looma diidana laakiin masbuuqu waxaa weeye markii la sameeyey kadib baa riinji la geliyey oo la xamuuradeeyeyoo muushi weeyaan riinjiga gadaal baa laga geliyey midkaba midka layn baxday ee dhaldhalaalaaye taas lama ogolo walaa taktaxilu ma indhakuulan karta indhakuul lama ogolo haweenayda isbasaasinaysa ee laga dhintay walaa tamusu diiban baraafuun wax udgoonaysa marin karto ilaa idaa dahurat oo ilaa idaa daharad markay dhahaaro qaato caado iyo xayd ay qabtay ay ka qabaysanayso markaa mooyeene nugdatan ay tastakdimu waxay qaadani isticmaali tastacmilu nugdatan wax yar oo min qusdin qusdi ah nooca tiibkaee qusdiga la yidhaahdo oo omase adfaarin nooca adfaarka la yidhaahdo ayay isticmaalaysaa marka markay qabaysanayso xaada ka qabaysanaysa gabadhan ciddada ku jirta ee isbasaasinaysa la yidhi balaaqunaha ismarinin mar baa loo ogoliya waa goorma markay caadada iyo xayd ka qabaysanayso marka inay ay ku bufuur iyo unsi ay ay isku bufuuriso oo ay maxalu damki meeshii dhiigga ay raayxada iyo suudha waxaas ay iska nadiifiso taa ayada waa laogolya waa la ogolya marka ayada oo waxaa soo marray xadiidkii nabiga alayh salaam gabadha u timid uu dhihi jiray eh, khudii firsatan mumasaka fatawadii biha khudii firsatan mumasaka fatawadii biha markay weydiisay kayfa axtasir ya rasuul kayfa xumaha marka inay ka qabaysanayaan in wax udgooni wax saasoo kale maryaama fiican si ay atartii iyo raayixadii iyo raadkii meesha dhanba u baabao وxadثnah abu bkr بن abi shayba qal xadثna cbdاللh بن نmayr xa xadثna cmr بن naqid بن bukayr qal xadثna يزيد بن hاrun kilahuma can hishaam hishaam بn xasan weeyaan bhada isnaad qaala cinda adnى ظhriha ay cinda qurbi duhriha adnaada qurbi markii ay sahirayso yay nubdatan wax yar oo min qustin qaadan waa faarim ow afaarimba qaadan ah. qaala xadaanii abu rabiic zahraani qaala xadaanaa xamaad bnu zayd bnu dirham qaala xadaanaa ayub bin abi tamiim sakhtiyaani can xabsa binti siriin can ummu xadiyata musaybin fi lkacbi alcadawiya qaalad waxay tiri radi allahu canha kunaa nunhaa waxaana naga reebi jiraa nuxidda inaas masaasina calaa mayita qablinta fooqa alaaistan beri ka badan ilaa calaa zawji nin kaana inuu nin inuu dhinta mooyeen arbacata ashhurin afar bilood wa casharan baa loo ogol yahay walaa nastaxilu isma in dakuurima keeno dakuura lama ogol walaa natadayib isma diibeenayno markii walaalmisu tooban masbuuqa dhar la rinjiyeeyo midab loo qurux laho soo jiidanay waqad rukisa lilmar'ati fii duhriha waxaase loo ogolaada loo ruqseeyey ruqsada maqsho xaaraana weeyaan laakiin lilxaaja xaaja darteed loo ogolaada daruura waqad rukisa lilmar'ati waxaa loo ogolyahay saanta ama naagtu fii ah markay qabaysanayso dahaaro qaadanayso xayd iyo caadi iyo idaa goortii qisalada qabaysanayso ixdaanaa min maxiidiha fii nubdata fi istikdaami nubda wax yar oo min qusdina wa ataarinha inay isticmaasho diilka nooc ka mida weeyaane ayaa loo ogolyahay wallah aclam tawfiiq sal wasalam